qaala shafara aqimu balyawmi suduura matayrikum fainii ilaa qowmin siwakum lam yaruun bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu cala umuuri dunya waddiin wsali allahuma calaa nabiyina wamowlaana muxammadin sala allahu calayhi wasalam waa dersigeennii toddobaad iyo kitaabkeennii ilamiyat alcarabka ahaa lishanfara fa imaa tarayni kaabnati calaa riiqatin axfaa walaa tanacalu fainii lamawla saabri fainii lamawla saabri fainii lamawla saabri ajtaabu ba'zahu calaa mitli qalbi asimci walxaazma ancalu waucdimu axyaanan waaqnaa wainamaa yanaanu lghinaadu lbucdati lmutabadilu falaa jaazicun min khallatin mutakaashifuun walaa maarixun taxta alghinaa takhayaluu walaa tasdahi alajhaalu xilmii walaa uraa sa'ulaan biacqaabi alaqaawiili unmiluu walaylati naxsin yastali lqowsa raabuhaa wa aqdaacuhu allatii biha yatanabbaluu walaylatin axsin yastalilqow saraabuhaa waaqduucahu alatii biha yaatanabbalu tacastu calaa qadshin wabakshin wasuxbatii sucaruun wa irziizun wawajruun waafkalu faayamtu niswaanan waaytaamtu iildatan wacudtu kamaa abda'tu walleylu alyalu waasbaxa canii bilgumaysaa'i jaalisaan fariiqaani mas'uulun waakhaaru yas'alu faqaaluu laqad harrat bilaylin kilaabunaa faqulnaa adiibun casa amcaasa farcaluu falam taku ilaa naab'atun thumma haa wamaat faqulnaa qataatu فرعلو فلم تك إلا إلا نابأة ثم هاومات فقلنا قطعت قطعت الريع أم ريع أجدل فإن يك من جن لا أبراح طارقا وإن يك إنسانا ما كه ما, ما كه الإنس تفعل waayahay idaa waradad markay soo aroorto oo humuumtoo dhan ay igu soo cashirta buuhi asdartuhaa waan iska fuliyaa haa iyada uma intaa haddaba inahaa iyadu tatuuba way soo laabataa fataati waxay igaga timaadaa min tuxaytin taxtayele iyo wamin calu iyo kor ahaanba wuxuu yidhi marka waa beydka afartan iyo sagaalaade faimaa taraynii faimaa taraynii haddaad i aragtid ama aad igu ogaatid gabadh yahay hadda gabadh buu cabbirayaa gabadh buu hadda ka sheekaynayaayo wuu iska soo qaadanayaa nin gabadh wakhti u haya muusan ahayn faimaa taraynii haddaad iga ogaatid buuhi kabnati ramli daaxiyan mid yacnihii qorraxayste qorax yaalla inaan ahay kabnati ramli bacaadka kulul ama ramdaaga gabadhiisa mid la mid ah oo quruxda yaalla midaan ahay haddaad igu ogaatid ama mid la mid ah haddaad igu ogaatid calaa riqatin maca riqatin faqiirtinimo micigeedna aan la jiifo axfa aan ahay mid asaga dhanba cagacad walaa atanacalu aanan kaba xidhanaynin oon kabala'aanay haddaad igu ogaatid gabadhay ha moodin inaan waayey oo anigu aanan heli karin ee laakiin waxaan ku barayaa fa innii anigu la mawla sabr sabarka mid la dhashay oo sabarka yacnihii mawlihiisa asaga dhanba maamul ayaan ahay ajtaabu waxaan yacnihii gashtaa oon iskaba yacni maaragtay aan ajtaabu waan goosanta ajtaabu waan goosan bazahu baza sabri sabirka dherkiisa ayaan goosan oon jaran oon xidhan calaa mili qalbi samci calaa mili qalbi simci dhe calaa mithli qalbi simci weerka qalbigiisa qalbiga adkaanshihiisa xaal aan la mid ahay wa ancalu waxaa kaloon kaba ka dhigan alxasma go'aanka iyo waxa weeye adkaysiga ayaanba kaba ka dhiganba waa ucdima waan waayaa ah, waan waayi axyaanan mararka qaar ayaan hanti iyo xoolo waayi wa aghnaa waan maalaysan oo waan hodan baan ahaan yacnii maarata axyaanan mararna wa innamaa in kale ma ahee yanaalu waxaa uun gaadha alghinaa hodantinimada waxaa uun gaadha dulbucdati mid fogaansho u saaxiib ah yacnihii fogaansho mid u saaxiib ahoo reerkoodii intuu iskaga tegay oo waxa weeye meel fog aaday xoola soo shaqaystay ama aroortii ka lahayoo casarkii asagoo buuxa soo dheelmaday kaasoo almutabadilu asaga dhanba dulloobay oo si fiican markaa waxa weeye yacnihii hanti tabceed ugu dulloobay falaa jazicun mid argagaxa miihi buuri min khallatin wax yaraan darteed mid la argagaxa oo la ooya oo la baahi ma ihi buhi kaasoo min ajli alfaqri wey min khallatin min ajli alfaqri faqri iyo waxla'aan iyo waxyaraan darteed mid la ooya ma ihi kaasoo mutakashifun sirtiisoo dhan xaala kownihii faafiya kaasoo mutakashifun isfaafiyo oo yidhaahda igu rida waxba ma haysto saaka ma quraacan ma cashaynin sakaraad baanahay calooshay dhex taalla waan dhibanayaa war nafta igu qabta ma dhaha buui isma fayda buui walaa marixun isma kibriyo taxta alghinaa hodantinimada markaan haystana isma kibriye buui atakhayalu xaalaan ahay mid isqalqalloociya oo isxarega kibriya oo iswalwaliiqiya oo asaga dhanba iswaalwaala oo faana mihi bu wuxuu leeyahay ninka la dhihi jiray shanfara dhowr arrimood meesha kaa siinaya gabadha miitaalin ba iskaga soo qaadanaya wuxuu leeyahy gabadhay haddaad aragtaanoo meelaha bannaanaha iyo cagagubta iyo waxaa iska jiifjiifa sida abeesada oo kaleeto abeesada waa wax aad ugu adkaysi badan meelaha bacaadkee kulaylka ah ee cagagubta ah ilahay baa jidhkeeda u sameeyey calaa riqatin maca riqatin micigeedna maca faqrin anoo jifa haddaad aragtid bu anoo weliba iska kabala oo weliba waxba qabin haddaad aragtid fa innii la mawla sabri baan ahaye ha ku degmin buu ku yidhi ajtaabu bazahu baza sabri sabirkaanba dhar ka toshaa buui anigu sabirkaanba isku joog baan ka toshaa shaar iyo sarwaal baan ka tolan macawis baan ka tolan khamiis baan ka tolanba calaa mili qalbi simci simciga waxaa la yidhahdaa waa weerka weer caddaha la yidhaahdaa girgiirkale baaldhoorka halkaa kule halkaa qadaadka ilaa iyo dabada waxaad mooddaa curfa diig timuu ku leeyahay sidaa u siman waxaa iska dhala yeyga iyo dhurwaaga ayaa iska dhala waa ka adhiga laaya ee libaaxana xiniyaha gooya waa mid cad sida dhurwaaga lugta u yaryaho lugta u yaryahay weer cad baa la yidhahdaa waa balaayow toddoboqol neefoo adhigo hal habeen halkaa ka toogan hal hilibkana maba dhadhamiyaba budhow meelahan bu waa balaayo sidoo kale waxaan kaba ka dhigtaa buhi adkaysiga iyo go'aanka wuxuu yidhi mararka qaar dee waxbaan waayaa waa sida caadiga wey ah. mararka qaarna maalqabeen baaba noqdaa waxba lacagtaan saa u kala saydhaa sideedana waxaad ogaataa buhi nin dadaalay oo fogaaday oo rafaaday oo duloobay baa hanti helee fadhi hanti laguma helee waan iska heli doonaa rafaadkana waan ku jiraa iyo tabici bu anigoo nin argagaxa miihi markuu wax waayo gacmaha horsadoo dawarsada falaa jazicun min khallatin mutakashifun oo weliba arrinta haa masaajidku ka istaagi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sagaal ilmood ba iga gaajaysan aniga waan rafaadsanahay ciituuna waxaasuu daldalaya markaa walaa marixun isma jajabiye buuhi taxta alghinaa markaan barwaaqaysnahayna anugu hadde isma waalwaale buui faakh dabada ma lulo atakhayalu miihi buuhi anugu markaa waxa weye maaragtay xaalaan ahay ma markaa yadaha fa imaa taraynii haddaad aragtid daaxiyan xaalaan ahay midmid qoraxaystay kabnati ramli ka mili ibnati ramli oo kaleeto bacaadka gabadhiisa bacaad gabadhiisa hadaad maqashid waa abeesada wey kaa mid la mida haddaad igu ogaatood igu aragtid buuhi calaa riqatin maca riqatin faqiirtinima micigeed iyo wax la'aan micigeednaad aragtid buuhi kaasoo axfaa kabalaa oon wax kabaha qabinba walaa atanacalu aanan kabana xidhaninoo iska cagacad fa innii anigu lamowla sabri sabarka mid la dhashay ayaanahay ahay ajtaabu waan toshaa bazahu basa sabri sabarka dharkiisa ayaan toshaawi calaa mili qalbi simxi asimxi siinta waajida waadna hoos weerka qalbigiisa adkaanshihiisa miligeedoo kaleeta ayaan ahay maca mili qalbi simxi wey wa ancalu waxaan kaba ka dhigtaa weeye alxasma go'aanka iyo adkaysi iyo raganimada iyo dadnimada ayaanba kaba ka dhigtaa wey wa ucdimu waan waayaa axyaanan mararka qaad wa aqhnaa marna hodan baan noqdaa hanti baan helaa wa inamaa in kalamaha yanaalulghinaa ghinaha waxaa un gaadha dulbucdati fogaansha midu saaxiibo u dadaalo u socdaalay almutabadilu isdulloobay oo isaga dhanba isdulleeyey marka iyadaoo si fiican ugu galgasha hantida oo sida doofaarku dhiiqada ugu galgashoo kaleeto hantida tabaceeda ugu galgasha markaa iyadaa falaa jazicun argagax falaa jazicun mid argagaxa miihi buu kuyi mid awda ma mid galgasha ma min khallatin min ajli lfaqri darti mutakashifun arrimihiisoo dhanba faydoo daaha ka qaada walaa marixun mid isqoojiyana mihi budhoo isboojeeya taxta alqinaa markaan waxaystana walaa tamshi fil ardi maraxan soomaha maha mihi budh atakhayalu xaalaan ahay mid isboojaynayo iswaalwaalayo faanayo oo lacagta saa u daadaadinayo asaga dhanba wuxuu yidhi maaragtay isqalqalloocinaya mihi budh walaa tasdahi lajhaalu xilmi walaa uraa sa'ulaa biacqaabi laqaawiili unmilu walaylati naxsin yasdali lqawsa raabuhaa waaqdaacahu latii bihaa yatanabbalu yaatanabbalu walaa tasdahi mid ay fududaysa mu ihi buuri alajhaalu jahliyaalku xilmii dulqaadkayga iyo caqligayga iyo dhimrintayda iyo garashadeeda mid ay fududayso miihi buuri walaa uraa arki maysid buuri ii arki maysid sa'uulan xaalaan ahay mid weyddiin badan biacqaabil aqaawiili hadallada la gunaanaday cidhbahoodana mid su'aalaya oo weyddiinaya ii arki maysid buuri walaa unmilu yacnii bil aqaawiilidhi aqaawiisha mid wax ku dardara oo wax ka saarsaarana oo korkordhiyana ayadana mi ihi buuri beydkan wuxuu ku sheegayaa saddex arrimood oo cajiib ah oo caqliga bini aadamka u fiican horta wuxuu yidhi niman fudud oo wax kasi yihiin oo juhala ah maanta hadday damcaan inay waxii qurqurxiyaan oo daw iga tuuraan caqligayga iyo maskaxdayda ma fududayn karaanoo hadday dhahan buhi nakan waxadne ka war ha gaajana haysa dadkaasaan dhacaynaa masaakiinta ee waddada maraya ee xajka ilaahay u socda ee xaramka u socda ee soo cumraysanaya ee soo xajinaya baa cagta marinaynaa waxoodana waan qaadanaynaa way fududayeen soo maaha dadka juhalada nooca u fikiraya horta caqligayga ma fudayn kara andhibar warwaalantiine ilaahay ka cabsada oo waxaa samayn inaan dhihi buuri markaa dee waaga jaahiliyadaba de waxa weye xaramka la degi jiray taan baan ka hadlaynaa markaa yada nin walba wuxuu caawidi jiray asagaa yaqaani waxba kama naasacdeen sidoo kale buuhi marka la sheekaysto ee sheekada la dhammaystiro ee meesha lagu kala kacana rag baa wuxuu dhaa horta ninka haddaaya muxuu lahaa maanuu iila jeeda saas horta muxuu ka sheekaynay hor muxuu lahaa horta ninku buufis buu qabaa ayadana wuxuu ihi waxay kolka hore la sheekaysanayaba sheekadan bay kuma socotaba nooc doonima ha noqoto hee umaa iska lehay war shan fara maxaa lalahaa dee mooje maxaad leelah waad gudinu sheekada bal wada baasha noo sheekeeya haddee gooyo haddii la caayo haddii la ammaano haddii hebel laga sheekeeyo markii dagaal iyo dil iyo wa soo jeetan maxaa la dilay intee dilay geesi miya waxaasu ka hela marka wuxuu ihi sheekadu markay dhammaato yah horta ninka haddaay kaale waxaan ku weydiiyey maxuu horta ka sheekeynayay horta yuu ila jeeday horta maanuu ila jeeday waa shaki midhan iyo buf miyi bur waxaas waxaa maba arkay bur sheekada marka lagu kala kacaaba igu dambayma nabaday sidoo kaleeto walaa unmilu mid korkordhiya mihi buui unmilka waxaa la yidhaha min baa laga keeno sheekadii buu qurqurxin markaasuu wax ka bedeli markaasuu qolyo kale u sheegi qolyihii baa la sii kici markaasay bahashi dab lagu daari markaasaa la ysku layn yee ka soo yeedhay yaa yidhi hebel baa yidhi hebel baa laga maqlay sidaana miihi buui anugu waa saddex sifo ilaahay baan ku dhaartay qof kaleh oo dadka ka ficnaanaya inaan caqligaaga la fududaysanin oon dow lagaa tuurin oon meelo khaldan lagaa dhaadhicin iyo inaad sheeko lagu sheekaystay gadaasheed aad aad dib u raacdoo doqoni dibbay ka gocataaba gocataabale dib aadan usoo xusuusanin iyo inaadan sheeko la sheegay wax ku dardarinoo ninbaa ninka ninkaa niyo waa nin fiicane laakiin maalin dhoweyto dasxunbu niyo ii galay ha nin hebel baan arko wuxuu le hebel waa tuug oo waa khaa'in oo nin fiican maa oo waa saas oo waa saa oo waa saa oo waa saa manusayla toori buu la baxayba ukaada anaa arki doone helo wargoor maanidhi walaa unmil buui ma korkordhiyo baasha walaa tasdahi ma fududeeyo alajhaalu jahliyaalka iyo kuwa caqliga yar u saaxiibka ah xilmii yanii caqligayga iyo dhimrintayda iyo dulqaadkayga iyo kartideeda iyo dadnimadayda iyo garashadayda ma fududeeyaan iyo fikirkayga iyo ha fikirkayga walaa uraa arki maysid buuhi oo aniga la ima arko sa'uulan mid weydiin badan xaalaanahay bicaqaabil aqaawiili weedhayaashii lagu sheekaystay aqaawiishiiyo hadalladii cidhbahoodii yacnihii mid dabagala oo maxaa la yidhi oo maxaa ma ihi buuhi anugu walaa unmilu mid hadalka kordhiyo wax ku dardarana ma ihi baydkaana intaasuu ku yidhi walaylati naxsin yaasdali rabbuha waaqdaacahu latii biha yaatanabalu tacastu calaa qadshin wa bakshin wa suxbati sucarun wa irziizun wa wajrun wa afkulun tanna wuxuu kaga sheekaynayaa oo ku sheegayaa toobik hor luu gala hadda beydka konton iyo afraad laga bilaabo wa leylata naxsin habeen baas la badana habeenkaasoo yastali uu kulaalayo o kulaaxayo alqawsa qaansada rabbuhaa rabbigeed wa aqducahu da'da muu idiin godayaa mise wuu idiin kordhigayaa yah wuu kordhigayaa soo maha wa aqdacahu iyo weliba laamaheeda laamaheeda qaansada laamaheeda ayuu marka waxaa weeye jajabsanayaa allaatii iyo wa aqdacahu laamaheeda allaatii laamahaasoo bihaa iyadaa yatanabbalu uu ka leebab dhiganayay badanaa buu ku leeyay habeen noocaasoo kaleeta ah dacastu intaan guureeyey calaa kadshin mugdi dhexdii aan ku guurayey waa wa bakshin iyo jirdhubuqle xagaaye ah dhexdii intaan ku guurayey walxaal suxbatii aniga saaxiibaday iyo ollagaygiyo nimankii ila socdayna sucaarun gaajo daran marka ayada ay caloosha ka gubaysay marka ayada wa irziizun habeenkaas iyo wa irziizun habeenkaasoo iyo wa irziizun qamandhacyo iyo wa wajrun cabsi iyo wa afkulu yacnihi gariir iyo qarqadh habeenkaasuu marka e, ka sheekaynaya waa habeenka habeenka kala soco hadda fa ayyamtu aan garoobeeyey niswaanan dumar baan garoobka yeelay buui wa aytamtu waan agoomayey ildatan ciyaal badanna aan agoomayey wa cudtu waan soo laabtay kamaa abda'tu saan ku bilaabay oo kaleet walxaal baan soo laabtay alleylu habeenku alyalu u mugdi yahay wa asbaxa waxa waa baristay fariiqaani laba kooxood canii xaggayga jaalisan najdii xaalay jaalisan jaalisan najdi meesha la yidhahdo bilhumaysaa'i humayse meesha la yidhahdo xaalay najdi kaga sugan yihiin jaalisadu waa najdi wey fariiqaankaasoo mas'uulun wax iska weydiinaya canii xaggayga bimaa wixii facaltu aan sameeyey wa aakharu ka kalena yas'alu waa weydiinayaa wey mas'uulun mid la weydiinayo weeye canii xaggayga bimaa facaltu waxaan sameeyey iyo wa aakharu mid kaloo yas'alu weydiinaya faqaaluu waxay dhaheen laqad xaqiiqe harrat way guununocdo way guuxday bileylin xalay kilaabunaa aydeennu fa qulnaa waxaanu nidhi adiibun yey miyaa casa soo wareegay ama amase casama waxaa soo wareegay furculuu cagabaruur miyaa ku soo wareegay xalay falamtaku ma ahaanin xaalku maba xasilinba falamtaku ma xasilin xaalku ma ahayn wey ilaa nab'atun shanqadh uma intaa dabadeed hawamat way iska dantay way dantayba bas wixii hawama yani hawamat ilkilaabu kilaabtii guuxiiyo shanqadhay way joojisay faqulnaa waxaanu nidhi marka qaaatun aqaaatun qaaatun aqaaatun cadaleef iyo bahashii dhabadda ahayd hee miyaa riica la argagax geliyey am amase riicama waxaa la argagaxgeliyey ajdalu gorgor iyo mandad iyo baas miyaa la argagax geliyey in yaku hadduu yahay hee taariqan Ah, fain yaku hadduu yahay taariqan midka soo guureeyey kaa'inan xaala kownihii min jinnin hadduu yahay la abraxu walle balaayuu dhigay wa in yaku hadduu yahay taariqan midka soo guureeyey insan hadduu yahayna hee maa tafcalu ma samayso alinsu insigu kahaa kahaadaa baa la soo gaabiyey kahaa waxaasoo kaleeto maba samayso intanna wuxuu kaga warramayaa habeenkii weerarku sameeyuu kaga hadlaya waa balaayo waxani wuxuu leeyahay habeenkii buu ka sheekaynaya wa leylati naxsin buu leey fii yowmin naxsin mustamir waa habeen waa maalin baas leh oo haddana daa'ima wey macnaheedu yasali wuxuu jeedaa yacnihii yasali ah, lacalakum waxaad mudantiin eesh tasdaluuna inaad kulaaxdaan wuu yidhi wadaad galkacyo tafsiirka akhrin jiro reer galbeeda lacalakum waxaad mudantiin tastaluuna inaad kulaaxdaan midree mudiga wuxuu yidhi sheekh tastaluuna kulaashaan miyaad ka wadaa kulaashaan suu yidhi maxaad tiri kulaashaan ma kulaalid baa buuhi adeero mise waa kulaaxid tastaluuna kulaaxdaan dhib wariya suu yidhi kulaashaan baa anu dhahayaaye haddaad kulaaxdeen adaa hadda keenay <laughs> ya habeen baas la badanaa habeenkaasoo wuxuu yidhi ninkii qaansadiisa intuu qarqar qarqar intuu la joogi waayo buu qaansadiisii adduunka ugu qaalisanayd ee hubka isku ilaalinayee ah waa habeenkaa shidaya bal ka war innakaa rafaadkaasta madag intuu huriyo buu qaansada shidaya leebabkiina wuxuu ka dhigayaa xaabo qaansadiina xaabuu ka dhigayaa habeenkaas baan wuxuu yidhi guureeyey calaa kadshin mugdi wey wa aqdasha laylaha wa akhraja duxaaha wa bakshin baksh waxaa la yidhahdaa jir dhubuqle xagaaga markuu roobku daa xagaabuu roobda'ay markaasuu habeen markii wuxuu dhahayaa daroorinta baqshi baa la yidhahda asxaabtaydii maxaa ku dhacay buui waa sucaar gaaja haysa sakaraad aniga maxay ahaya markaasaa ii fiirsid irziizun waa qabandhacyo ilkuusla dhacya qabqabqabqabqabqab waa wajrun iyo cabsi haddana waa feejigan yahay qaansadina wuu iska adawuu shitay iyo leebabkii muxuu isku difaacu tala warab wataad wa afkul iyo weliba gariir wuxuu yidhi bawdyahana waa isku garaacaya qarqarqarqarqarqab saasoo kale markaa allah habeenka hadda maxaan sameeye guura habeenka asaga ee ninkaasi uu xaalkaa ku sugan yahay anigu waan shaqaysanayaa buu leeyahay fa ayamtu niswaana dumar baan garooba ka dhigay raggoodi laayim kule wa aytamtu ildatan ciyaalla waxaan ka dhigay agoon anigana bartan duulaanka ka qaaday unbaan anoo sideedaa ku soo laabtay habeenkii oo mugdi ah bimacnaa habeennimaan wax dilaa habeennimana intuu waagi igu baryin baan soo laabtaa wy aroortii maxaa dhacay marka meeshaan wax ku laynaya horta waa najidi buuri najdi reer koraadka humaysaaban xalay dadka ku laayey bu aroorti baa waxaa waa berisay laba kooxoodo qola waxay leedahay maxaa dhacay qola waxay dha moojiye maxaa dhacay qolana way weydiin qolana waa la weydiin qoladii la weydiinayaa jawaabto waxay dhaheen niyow xalay faqaaluu laqad harat bileylin kilaabuna xalay aydu waxaa la yidhi markuu marna nabxi baa la yidhahdaa marku ah, yidhaahdo marna waa markuu guuxo ah, u dhahaa xalaybu marka marka waxaan isnidhi buu idhi niyahow xalay mayey baa soo galoo soo wareegay oo meesha dhuudadhuudaynaya mise cagabaruur cagabaruurkana waa maxay waa libaaxa dhashiisa wey mid libaaxoo dhala baa meesha dhaambi dhaambi dhaambi soo dhaambina markaa sidoo kaleta waxaa la yidhaahdaa furculkana waxaa kaloo la yidhaahdaa dhurwaaga dhashaana waa la yidhahda furcul ah, furcul baa la yidhahda waa bahal shaydaana ah oo madax adag waxaa la yidhi buui markaa nimankii baa sheekaynaya falam taku ilaa nab'atun uma hawamad war shanqadhun baan maqalay qurjum qurjum qababax baan maqalay qabqab aydina way shanqadhay uma hawamad wixii isla xasilay kilaabtii iyo aygishib kabacdi waxaana siri buri waa la sheekaysanaya waa sheeke caadiya qataatun a riica am riica ajdalu waxaan siri buri bahashii kureyka nixistaa ma taqaana inay tahay horta halkan ba ka ogaatay kureyka nixis weeye bahashaa marka la kacimxadam habeenkii adoo wada maraya wax kaa baasha way kaa naxen naxin koreekanaxis baa la yidhahdaa birig may dhihon alla maxay ayada tahay waa laftarkeeda wey adoo wadda saa u maraya xilli fiid ah agtaada ukun ku haysataa waddada liilkeeda ukunta ka qodataa meel yaroo goday gelisaa markaa unbaa markaad ag maraysid ayadoo ku fadhida unbay birig dhahaysaa markaasaad cirka intaad u boodid baad hamboori u dhacaysaa saabara qabaawo dhacyaa way qabaa sheega Eh, waa gorgorka ama mandadka ama baaska ama haadgeelka ama qulumbaha waa noocyo ka mid ah. qulumbaha waa cantalayga bahalka dhuuntaasa ulaadlaada maxaa afka dheer cantalay baa layidhaha miya ya wadka arag waa runtii wadka arag baa la dhahaa cantalay baa la dhahaa qulum baa la yidhahdaa haadgeeshuna waa midda day luqunta saa tirada ee day labada garbadontay saa tirada luqunta saa tirada haadgeel baa baalka lugaha burburana waxaa layidhaha gorgor ama baas mandadkana waa midkay soomaalidu dhahaan waa awliyo mandad ya jinaani mandad ya jinaani mandad ya jinaani akidna ya kawtho mandad ya jinaani iyo mid kale jinaani ya jinaani ya jinaani akidma qaala jaqanaaja tallaahi jilaaniyow jawaanka la isaaray jiqila lulusteeda miyaad dhulka amaara gidhaashido qosharo ku rartay wadaad <laughs> shariifa oh, halkan qoshar halkan bac waxbaa lagu raray waa la rartay sida dameerka shariifa shariifka marka oh, oh, ul yaroo faraqyada wataayo waa u leeyahay habeen iska seexda waa kabalaaya meelaha intay ka arkeen bay dhaheen qosharaha ku rartay markuu cabaar jee sheekh jilaani tallaa'i jilaaniyow tallaa'i jilaaniyow jawaanka la isaaray shiqilaluunistayda miyaadan dhulka joogin <laughs> wuxuu yidhi waxaniyo waxalay waxaan isiri wuri niyahow mahaadaa kacay iyo haadad fain yaku min jinin niyow anu garan maayo horta xalay rag baaba laayay war xalay rag baa baabay bu niyow rag rag baan jirin bu wuxuu yidhi niyow horta war ku sheegaya xalay wixii dadka laayay hadduu jinni yahay hata wuxuu yidhi niyahowna jinkaasi dhibaato badan buu geystay ama insi waxsaan uma bedeli karaba nin wax insioo saa wuxuu dili kara war waa shan jin waa ka daran yahy jin waa ka daran yahay xalay ragga waa laayay xabad kama reebeen markaa yadaa ila socon hadda marka dabageliskiisan kaa dhumina baydana xajiso ritaga caynka iyo bayda iyo dabageliska la siiyaa bayda hore inuu horay u dhacay rarkay ka xajisaa dabageliskuna inuu gadaal u dhacay ka xajisaa caynkuna dheeliga inuu dhinac u dhacu ka xajiyaa saddexdaa weeye saddexdaa ugu muhiimsan ritaga marka la rarayo karbaashku wuxuu ka celiyaa ritiga inuusan ritigu garbabeelin oo garba mudxin haye qobtalkuna culayska dheelitirkiisa ina xagga hore qobtalka markasaa loo raro saasaa loo duwaa kasaasaa loo xidhaa qoomaalka wareeg marka ritigii garbihiisuma sinee waa ka kuruskana yuubka ah. garbahana hoos u diisan gadaal dambana kule markasaarkana hoos u diisane qobtalkaa lagu samaada qobtalka duurka ah baa dhag lagu siiya si loo darar marka yada weliga hadda waxma daran baan u marayn waleylati naxsin habeen la badanaa oo balaayaha yastalii uu shidanaayo hursanaayo kulaaxaayo alqawsa qaansadii rabbuhaa ninkii iska lahaa uu shidanaayo wa aqdacuhu weliba uu jajabsanaayo buuhi allaati wa laamihiina wuu shidanaya allaatii laamahaasoo bihaa iyada somaartid bihaa iyada yatanabalu uu leebaysan jiray leebabkiina wuu shidanaya qarqarka darti inuu nafuxu ka baqayaa qarqarka darti qarqar iyo qabow qudha layskaga reebiyey dacastu markaa aan guureeyey bu calaa kadushin mugdi dhexdii aan guureeyey habeenka asaga naxsiga dhibka badan ee ninku qaansadiisa iyo leebabkiisa yacnii iqdaacan hadda waxa weye maartay waa laamihii wey laamihii buu shidanayaa wey allaatii bihaa yatanabal dacastu habeenkaa aan guureeye naxsiga dhibaatada badan calaa kadushin maca kadushin mugdi miciiye wabakshin jirdhubuqla dhexdii iyo waxa weeye xagaayo walxaal suxbatii saaxiibadina suucaarun ay gaaja sakaraad la yihiin wa isriirun iyo qabandhacyo ay sakaraad leeyihiin wa wajrun iyo cabsi iyo afkalu iyo weliba qarqan iyo qabow aandhamay haddee faayamtu markaasaan weliba faayamtu markaasaan garoobaya niswaanan dumar wa aytamtu waxaan agoomayey ildatan ciyaallo gabdhihi wiilal isugu jira wacutu markaasaan soo laabtay kamaa abda'tu saan ku bilaabay duulaanka walxaal alleylu habeenkii alyalu u mugdigiis yahay waleyli kamowji lbaxri suduulahu بأنواع الهمم ليبتلي ألا أيها الليل طويل الأنجلي بصبح ومن أصبح منك بأمثلي ويا لك من ليل كان نجمه بأمراس كتان إلى سوم جندلي وحقوي من القيس ونتقد نوي وأصبح وحوا بريس فريقان لبكوا عني حقيقة جالسا نجدي بالغميساء حالي كغا سوين مكانك غميساء ليراد نجدي كدغنين فريقان مسؤول عني بما فعلت في الليل wa aakharu ka kalana yasalu u weydiinayo kuwa la weydiinayo iyo kuwa wax weydiinayo faqaaluu waxay dheen laqad harrat waxaa kacday bileylin xalay kilaabunaa eydeenni ayaa guuxday oo shanqadhay faqulnaa waxaanu nidhi oonu isweydiinay adiibun mayey ayaa casa soo wareegay ama mase casama waxaa kiciya furculu cagabaruur iyo dhurwaakiis yar falam takun maysan ahaanin xaalka omaba xasilinba ilaa nabatun shanqar mooyaan uma hawamat markaasay xasisho iska aamustay kilaabu alkilaabu kilaabti faqulnaa waxaan nidhi aqataatun kuray ka nixis iyo qurqursii iyo iyo bahashii qadada ahayd ee dhabada ahayd riica miyaa la argagax geliya ama mase riica ajdalu mise baas iyo mandad iyo waxaa la kiciyey iyo gorgor iyo balaayo fa in yakuu hadduu yahay daariqun mid soo guureeyey kaa'inan xaala kownihi min jinnin jinni hadduu yahay la abraxu walle waa halaagay halaag xalay waa baabiye wey wax muusan reebin wain yakuu hadduu yahay daariqaasi insan insi hadduu yahay maa tafcalu maa tafcalu ma samayso al insu insigu kahaa ka sidaasoo kale maba sameeyaan wey ee balaayo kale weeye inaga daaya weye ilaahay baa faxane waxaan ma garan karnaa xalay raggu waa go'ay saaka saddex mayd afar mayd baa laasay ragga xalay waxbaa laayay insismwar insi xilligaan arkay ee qabowga qof bixi karin ee waxaweeye eygu hataa uuna madaxa kor u qaadi karin war jin mooyeene insi waxaa maba samayn kara eh inaga daaya waa mustaxiil saabaa sheekada lagu gebagabeeyey hada wabilahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin